bismillahi raxmaan raxiim waxaana wanaagsan saaxiibyaal idilkiin meel walba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo goraan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiya magaalada tan muqdisho mar kale wanaagsan saaxiibyaal waa barqa arbacaha taarikhdan waxay ku beegan tahay kowda bisha koob iyo tobanad sanadku waa labaatan qodobada barnaamijka ogaal haddii ala yidhahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya beelo ku dagaalamay gobolka galguduud oo weli iska hor fadhiya deegaano ka tirsan gobolkaas iyo ganacsiga magaalada dhuusamareeb oo maanta kala istaagay kadib markii dad ganacsato ah xalay lagu dilay magaalada dhuusamareeb maxkamadda somalilan oo maanta dil toogashaha ku fulisay rag lagu helay in ay horay u geysteen dilal kala duwan qodobada kaloo degeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya israa'il oo qiratay in xeero qaxooti oo ku taalla daanta galbeed ay ku laysay boqolaal falastiiniyiina saacadii lasoo dhaafay iyo kumanaan muhaajiriin ah oo ka soo jeeda afghanistan oo ku bannaanbaxaya magaalada kaabuul ee caasimadda bakistan iyagoo doonaya inaan dib loogu celin dalkooda afghanistan qodobadaas iyo dabcan xubnihii joogtadaha ah iyo wixii war nagu soo korray ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka ogaal u diyaar garooba saaxiib yaal barnaamijkeena ogaal mabir way dhawarjadeeigada qabiil way dhabarjadeeigada

deeqeyga daa صديقي قتال qabiil way gabar jareygadaal igadaa qabiil way duleeyeygadal igadaal qabiil qaran baa bideeqeygadaal Ligadaa qabil way gabaachare ligadaa ligadaa qabil way dureeyee ligadaa ligadaa qabil qarmaa ligadaa. ضعيف ويشيقدا ما بتضع يا عم ضمتا نحيقدا درجة وقوها لدولة ومان ربي يقدا ربي القرن عيدي يقدا daciifo la kadayo qoysigada maatida dayacan dabinta dhexdigaygada darajadu ku helo dowlad kumaan noqde igadaadadin qarmayd

Yeah.

midnima dalka ruuxu doorisayna doon

igada qabiil waa dabar jaray heeskaasi dhegeystayaal waxauu daafur u ahaa barnaamijka ogaal xilli lagu jiro la dagaalanka khawaariijta in qabiilada soomaaliyeed xabad iskala daalaan xaq miya ha odhan qabiilada soomaaliyeed ee xagaldaaciyaasha halganka qaranka dheh inay xabad isla dhacaan iyagoo markii horeba la dabargoyn raba xaq miya war xabadu sow xabad maaha haa waa hal xabo haddaba xabad waxaa xabad loo yidhi inaad ku disho kan kaa soo hor jeedo adigoo hal xabba aad soo hartide intaynaan hal xaba iska soo reebin si aan u wada jirno aynu khawaariijta xabadda la aadno saaxiibayaal mar kale barqa wanaagsan oo cana wanaagsan aanu ku bilownay barnaamijka ogaal gobolka galgaduud haddaan ku bilowno deegaano hoos yimaada magaalada dhuusmareeb iyo deegaano kale oo ka agdhow deegaanka xanan buureeb waxaa ka taagan colaada udhexeysa beelo walaalaha rasaas goos ah iyo diriir ayaa laga maqlayaa deegaanka xanan buure iyo deegaano u dhow iyadoo wararkalkaasi laga helaya ay sheegayaan in weli ay ishor fadhiyaan maleeshiya beeleed maalmihii dambe diriir xoogan ay udhexeysay kuwaas oo ku dirirayay deegaan u dhow magaalada xanan buure ee gobolka galgudud isla sidoo kale xalay eh, magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxaa lagu dilay allah unaxariistay sheekh xasan diirshe cadde iyo saciid taaliil maxamed oo ganacsato caanka ahaa ahaa labaduba waxaana dilay maleeshiya beelad hubeysan waa ayna baxsadeen taliska booliiska dhuusamareeb waxa uu sheegay weli inuu ku raajoogo dadkaasi islamarkaana ay gacanta kusoo dhigi doonaan oo laguna xisaabtami doono falka dilka ah oo ay geysteen xaaladda magaalada dhuusumareeb ayaa waxaa si socod gaadiid iyo sidoo kale ganacsiguba uu ka caagan yahay maanta ganacsatada ayaana banaanbax xoogan oo ay falalka ammaan darro iyo dilalka aanooyinka qabiil ah ay kaga soo horjeedaan ka dhigaya magaaladaas isla sidoo kale xalay waxaa magaalada matabaan ee gobolka hiiraan lagu dilay laba qof oo shacab ah waxaana loo dilay aana qabiil dilal la xiriira oo ka dhacay dowla deegaanka soomaalida dilalka ka dhacay dowladdeegaanka soomaalida maalmihii lasoo dhaafay ee maleeshiya beelad hubaysan siyaabo kala duwan u geysatay ayaa gaaraya sideed qof marka lagu daro dilalka ka dhacay xanan buure waxa ay gaarayaan in ka badan shan iyo toban qof ama ku dhowaad labaatan qof oo toddobaadkii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan aana qabiil loogu dilay deegaan hoosta galgaduud hiiraan iyo sidoo kale dowladdeegaanka soomaalida wariyahena farxaan axmed cabdi ayaan goordha wax ka weydiinay dhammaan dalalka ka dhacay gobolka hiiraan galgaduud iyo deegaanka soomaalida iyo xaaladda deegaanka xanan buure oo weli ay isku hor fadhiyaan maleeshiya beeleed halkaasi ku dirirayay maalmihii lasoo dhaafay waa mahadsan tahay ahmed magaalada dhuusamareed ee caasimada dowlad goboleedka galmudug hadda jawi waa degan yahay waxaana howlgallo wada ciidamada amniga qaybahooda kala duwan sidoo kale magaalada waxaa ka socda eh, banaanbaxyo qayb kamid a ah looga soo horjeedo eh, dilalkii boosho xumaay ee xalay ka dhacay magaalada dhuusamareed ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ganacsatada ayaa xalay warbada ay soo saareen dhamaan baa hakiyey ganacsigii maanta oo ma jiro wax ganacsi ah oo maanta ka jira magaalada dhuusamareed eh, sidoo kale magaalada ama deegaanka xanbuure oo horey horay colaada halka kaga dhacday ay kasoo bilaabatay waxaa ka jira cabsi xoogan welina waxaa halkaas isku horfadhiya maleeshiyaadkii deegaanadaasi ku dirirayay walow ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowlada federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale kuwa daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyagoo qayb ka mid a magaalada jooga xabada goosgoosta ayaa laga maqlayaa qaybo kamid ah magaalada walow saaxada aysan jirin dagaal toos ah haddana waxaa dhacaya xabado goosgoos ah oo markasta waxaa suurtagala ah inuu qarxo dagaal u dhexeeya labadan beelood labadan beelood dagaalkoodu muddo ayuu soo jiitamay inkastoo sanadihii laba kun labaatan kow iyo laba kun iyo labaatan ay siyaasiyiinta labada dhinac dadaalla ay sameeyeen ay ku guuleysteen in labadan beelood lakala dhedhexaadiyo laguna maalay in muddo ah dagaaladii halkaasi ka dhacayay oo ay ku dhinteen dad fara badan kuna dhawaameen kuwa kale xaaladdu hadda waxay u muuqataa mid faraha ka baxday magaala magaalada dhuusamareed ee caasimada dowladgoboleedka galmudug caasimad noogu ah galmudug dhexdeeda dagaalkii saameyn ku yeeshay awal hore ku ekaa jiray deegaanada miyiga ah ee hoostaga magaalada dhuusamareed ganacsadayaasha shalo lagu diray keesiin fara badan ayaa ka hadlay sidoo kale dadka deegaanka ayaa xadaxayn badan laga dareemaya magaalada wadog samareed caasimada dowladgoboleed galmudug maadaama nimanka xalay lagu diray magaalada wadog samareed ahay kuwo looga yaqaano aada deegaanka ganacsiyaalna ku lahaa magaalada wadog samareed waayahay sidoo kale bal waxaad ka warantaa dilkii ka dhacay matabaan oo laleeyahay dad lagu dilay dowladyahanka soomaalida oo la xiriira bal dilkaas iyo wixii kasoo kordhay ahmed si lamid ah sida halkaan ay kaga jiraan dilaalka aananka qabiilka ayaa sidoo kale qeybo kamid ah ama axadka la wadaago dowlad goboleedka galmudug dowla deegaanka soomaalida waxaa ayagana maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayay dilal la xiriira aanooyin qabila dilka hadda waxaa uu marayaa ilaa iyo sideed qof oo ah dhinacyada halkaas isku dilaya waxaana xusid mudan inay yihiin dadkay dilaya dad isku reer ah oo si hoose isu qaybiyey guud ehm, ay kamid yihiin eh, ugaaska eh, beesha ceerar oo iyado ah eh, beesha dhexdeeda jiraysa ayaa ku sugan deegaanada xadka gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanka ceel habreed loo yaqaana ayay ku sugan yihiin oo halkaas waanu joogeen dilka xalay ka dhacay magaalada matlan waxaa uu salka ku haya ama uu la xiriiraa diladkii maalmihii ugu dambeeyada ka dhacayay deegaanadan xadkala lah ee gobolka galguduud ee dowla deegaanka soomaalida waxaana ku dhintay laba saksi oo ah dhinacyada dirayay dadka qaar ayaa sheegaya inay ah, ninka xalay halkaasi dadka ku dilay ku dilayay iyo sidoo kale nin shacab ah oo kamid ah dadka deegaanka labaduba ay bartii ku dhigeen ehm, taridka amniga ehm, dowlad goboleedka hirshabelle gaar ahaan ciidamada hay-adan oo isugu dayay soddoonka qaranka qaybta hirshabelle ayaa wada dadaalo lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo dadka jiga daystay oo iyagu usoo fakaday dhinacaas iyo ehm, dowlad deegaanka marka xaaladu gobolka berberid iyo gobolka hiiraan guud ahaan inta ay degto beelahan isdhiriraya ayaa u umuuqataa in ay cabsi xoogan dadku wajahayaan gaar ahaan magaalooyinka buusamareed mataraan iyo burceel ay dadku aada uga baqayaan oo isoo diga yihiin dadka beelaha walaalaha ah ee dhiriraya ahmed waayahay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo iyagu leeyahayeen aagaasi way joogeen ama way tageen maxay tallaaba ay sameeyeen kala dhexgal toosa ma sameeyeen oo ay kala dhexgalayaan dadka xanan buuraya aagooda ku dagaalamaya magaalada gudaheeda ayay ku jiraan balse weli ma suurtagelin in la kala qaado eh, ciidamada dhanka xanabuure si lamid ah eh, gobolkan eh, dhinacan colaada kale iyadana ka jirto dowlad goboleedka dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale gobolka junuub la wadaago waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo kamid ah kuwa dowlada federaalk ah ee soomaaliya kuwa hay-adan awsadada iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug sidoo kale ciidamada livi booliska ee loo yaqaano xoogada dowlad deegaanka ayaa iyagana halkaasi kusugan balse eh, ma suurta gelayso in dhammaan ciidamo la geeyo dadka oo isku dhex daadsan oo dhammaan kala degan ahna eh, dad la wada dhashay oo aysan macnaha ma suurtagelayso in dhammaan ciidamo la geeyo marka waxyaabahaa sii fogeynayo oo colaada hurinaya waxaa kamid ah in dadkii aada isku dhex degan yihiin oo markii meel ciidamo la geeyo eh, meel kale arintu ka dhici karto inay ka safasto marka xaaladu hadda waxay muuqataa inay xakameynayaan madaxda dowlad goboleedka bermuda iyo sidoo kale kuwa dowlad degaanka islamid sanreed ayadana dadaawo fara badan ayaa socda ay wadaan deegaanka oo lagu faadi doodayo dadkii dilka xaalay ka gelisay magaalada dhuusanreed waaya ugu dambeyntii farxan isu socodka dadka reer miyiga ah waa sidee cabsi ma jirta maadaama suurtagal ah tahay mar walba maleeshiya hubeysan inay dad sacda lahayso waa sidee xaaladda dadka deegaanku sidee dareemayaan walaa xoogan ayay muujinayaan dadku qof walbana beesheeda ayay si gooni ah ugu jirtaan si dhaqdhaqaaqa ayaana dhammaan ciidamada dawladu kaa dadka inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa saayidka ah si looga looga taxadiro in ay dhacaan waxyaabo kale gobolka galgaduud maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socday wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxaana moodaa in ay saameyn ku yeesheen dalaadahan oo dhammaan ciidamihii fariimaha joogay inta badan ay dib ugu soo laabteen xalinta khilaafaadka dadkan walaalaha ah waayaa dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa waryahana farxaan axmed cabdi isagoo ku sugan galgaduud ayaana wax ka weydiinanay xaaladda deegaanada gobolka galgaduud oo weli laba maleeshiya beerada ay isku hor fadhiyaan aagga deegaanka xanan buure ee gobolka galguduud isla weli wararkaas ayaan ku guda jirnaaye nabadoon axmed nuur weheliye caraale oo ka tirsan nabadoonada ku dhaqan ama ku sugan gobolka galgaduud ayaan wax ka weydiinay haddaba sida loo xallin karo dalalka la xiriira anooyinka qabiil taasi oo sii kordhin kara colaadda u dhexeysa beelaha walaalaha ah ee wada degadegaana ka tirsan galgaduud iyo hiraanba isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu waramay wariyahena farxaan farxaan maxamed xuseen waa dhowahay waa ku dhowahay idaacadda kulmiye waa ku dhowahay waxaan dareemaynaa kolley annagu waxaan jecelnahay waxa ilaahay oo hayo gacanta ilaahay ku jira ayay noqonaysaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhibaataa dhacday magaaladii caasimadda ahayd fadhuusbareed ayaa maaragtay dadkii lagu laayey culummadii iyo waxgaradkii iyo ganacsatayaashiga lagu laayey kollay dad wax magarata aho oo inkaaraha dadkaas laayey waxaan leenahay intii dhibaatay samar iyo iimaan allah ha naxariisto intay ka dhintayna samar iyo iimaan allah ka siiyo dabeedna ilaahay nama filmeeyo rasuulka waxaan ugu baaqaynaa wixii wax garanaya inay wax ka qabtaan amniga ciidamada amniga ugu horeeya dadka waxa weeye haddaysan amnigu maanta oo kale shaqayn eh, waxaa dhici karta in wax kale dhacaan laakiin amnigu hadduu gacan bira ku qabto ee wixii dhaca ka daba tagaan dadkii dambiilayaasha lasoo qabto ummadda iyo amniga iyo dalka iyo dadka iyo diinta intaba maaragtay waxaa ku jira naqshbigaa ku jira waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed dhibaatadaas aan maqlaynaa maydkiaan xabaalaynaa allah ha naxariisto magaalada cadaadadan taagannahay maydkiaan ku xabaalaynaa hadda kolley maanta maydduugashaa lagu jiraa culayskaas iyo murugadaas iyo hawshaasaa jirta waxaan leenahay mar labaad intay dhawaato allah ha naxariisto inta noolna ilaahay ma fidneeyo waxay wax garanayaan waxaa ugu horraysa saakay amnigu inay shaqeeyaan oo ay qabtaan dadkii dambiilayaasha ahaa oo dadka laayay inay qabtaan oo caasimada ku dilay magaaladii caasimada ah waa si gooniya duurka way ka duwan tahay waa meeshii ummaddu isugu tagtay waa meeshii ummaddu maaragtay galmudug oo dhan xooyga u aheed waa meesha martida iyo haddii ilaahay ku ron yahay iyo ergada iyo ganacsatada iyo wixii waxgarta ay joogeen waxaan leenahay in arrintaas amnigu gacan bira ku qabto jawaabay ka bixiyaan jawaabtaas oo ah in dadkii dhibaatada geysta lasoo qabto oo lagu qanciyo dadkii dhibka loo geysto in magaalada dhuusamareeb oo caasimada galmudug ah in maleeshiya hubaysan dadka shacabka ay ku dhex dilaan soo lama dhihi kara amniga faraha ayuu ka baxay barow ka aan leenahay waa wax xun waa wax laga xumaado wixii lagu xoog iyo xarag beelo lagu tacabeelay oo lagu maaragtay dhibka laga soo maray oo dhiig loo daadiyey oo xoolo lagu bixiyey oo naf lagu bixiyey maal lagu bixiyey oo diin iyo dad iyo darajo intaas la isugu tegay faray ka baxdaan leey haddaan wax laga qaban caasimadda waxaa way ku soo laaban kartaa in dadkii dhibka ka geystay lasoo qabtay sharciga la horgeeyo lagu fuliyo in dagaaladan gobolka galgaduud ka jira soo lama dhihi kara al-shabaab ayaa hoos ka riixaya waxaan leenahay gacmo shisheeyaa ku jira gacmo shisheeyaa ku jira waa dad eh, meel kale ka socda ama shabaab ha ahaadeen ama dad lamida oo kale oo maaragtay diimo sheeganaya ha noqoto ama munaafiqiin kale oo carro ka timid ha noqoto waxaan leeyahay gacmo shisheeyaa ku jira maahane balaayaa soo gashay gobolka laga qabto wax laga qabto waxaan ugu baaqaynaa dadka gobolka iyo dadka wax garanaya iyo dhammaan madaxweynaha soomaaliya iyo midka galmudug iyo cid allaale cid ay qusaydo arrintaas waxaan leenahay gacan bira ha lagu qabto caqligu ha shaqeeyo weligay anugu nabad waxa waaye nabaddaan xigaa xagga nabaddaan u hiilinayaa wixii wakartaa ha u hiiliyeen wixii maaragtay wax magarashada yaan maaragtay loo birta loo afayn yaan hore loo maaragtay loo kaalmayn waxa wax gartaa la garab istaago dadka dulmanayaasha oo dulman oo caasimada la dulmiyana waxaan leenahay waxaa loo qabto waxnaha laga qabto dadka waa bilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hal mar waa kuusoo gabagabeynaya deegaanada galmudug waxaa ka socda dagaal lagula jiro maleeshiyada kooxda al-shabaab soo lama dhihi karaa dagaalkan e, qabaa-ilada udhexeeya wuxuu hagardaamanaya dagaalkaas al-shabaab waa hagardaamanaya waa adowgaa qosol wixii jiida jiray iyo dadkii mujaahideenta ahaa oo jihaadka ku jiray waxaa laga yaabaa inay barnaamijkaasu uu dhibaato u geysto waana u geysanayaa hagardaamo mid ka xun weeye waa dhabarjabin waayaan leenahay hagardaamo labadeeda taanoo kale dhabarjabinaa la marka maxaa xal waa ah dega dadka shacabka galmudug oo dagaaladan islaynaya oo dadkii waxgaradka iska dilaya maxaa xal waa ah dadkan shacabka waxaa xal u ah magacaasimada caasimada iyo magaalada uu ka dhaqnaa jira soomaaliya ka ka dhaqan tahay iyadaa ah, nafta dadka jirtaa la wada joogaa wixii caasimada ka dhacay amnigu inuu ku baxo dadka dhibka geystay dadka xisada soo qabtaan odayaashooda iyo ugaasyadoodu eh, amnigu iyo iyagu iskaashadaan ay ku soo celiyaan wadada saxda ay ku soo celiyaan oo meeshaas ay ka muuqan karto in dad shaqa inay ka muuqato oo dadkii dhibkan mucaasamada u geystay way ka duwan tahay waxaa la ogaahay geelayda dhexdeeda waxaa ka dhaca geelada way is ulaydaa way isxabadaydaa waa wax magarabto waa dad maaragtay aan u fiirsan ay ku socdaan laakiin meeshii laga hagi jira caasimada waayo oo wax lagu kala badbaadin jiray meeshaas waxaan leenaha waxaa xal ugu dhow saakay amnigu inuu gacanta kordhigo dadkii dhibaatada geystay idinka ma ku baxdeen haddii aad tihiin nabadoonada deegaanka dadkan shacabka ah ee ku dagaalamaya deegaanada hoos yimaada magaalada dhuusamareeb anigu hore anigu nabad horay aan ugu baaqnay waa ugu baaqay waa la dhegaysanayay dadka caqligu inuu shaqeeyay aan u sheegnay xabadda ha la joojiyo ayaan hore ugu sheegnay dibna waa ugu baaqaynaa laakiin dadka hadduusan amni helin ooaan dawlad u dhaxayn oo aan amni jirin nolol ma jirto haddaan amni jirin amnigu kaalinta ugu sarreeyada dalka oo waxqabashada amniga wa amniga odayaasha la shaqeeya culummada asiga la shaqeeya waxaa loo doortay amnigu inuu shaqeeyo wey waxaa loo doortay madaxda madaxweynaha loo doortay wasiirada loo doortay waxay aniga iga duwan yihiin saaka waxa waaye waa inay amniga ka shaqeeyaan haddaysan amniga ka shaqeyn qof madaxu um ma jiraydo mana jiri doonto iyaga guryahooda lagu galaa madaxda colaadan gobolka waa soo lalaabantay ah, gaar ahaan xanan buuro maxaa soo celceliyey isleeda waxaa soo celceliyey amnigo jilicsaha soo celceliyey waxaa soo celceliyey gardaraa soo celceliday gardarada haddaan la qabayn waxaan leenaha amnigu ha haruftamo waxa qabta amnigu hadduusan haruftamin oo laga baqin inta baqda inta amniga ka baqda inta ilaahay amniga ka baqda waa aa badan inta ilaahay ka baqda haddii la raaco xabad saakay sheekh xasan haddii ilaahay fura deershe iyo iyo iyo iyo maxamed iyo saciid ganacsatadii culummadii laguma dileen culummadii laguma dileen caasimada hadii amniga ay dadku ilaahay ka baqayaan waayahay saaxiibyaalkaasi wuxuu ahaa nabadoon ku sugan gobolka galgaduud waxaana uu ka hadlayay sida lagu xalin karo colaada kasoo cusboonaatay gobolka galgaduud gaar ahaan xanan buure halkaas oo dirir laba malishiya bilad ku dhex martay ay ku dhinteen in ka badan toban qof wali waxaad maqlaysaan barnaamijka waayahay saaxiibyaal mar kale waxaan weli qeybii dhexe barnaamijka ogaal ayaad maqlaysaan markan somalilan maxkamadda somalilan ayaa maanta dil toogasho ah. waxay ku fulisay shan nin oo hore maxkamadda loo soo istaajiyay kuwaas oo lagu soo oogay dembi ah in dilal hore ay uga geysteen deegaano ka tirsan somalilan toogashada waxa ay ka dhacday maanta deegaanka maan deegaanka maandheere oo u dhexeeya magaalooyinka hargeysa iyo berbera dhammaan raggaas ayaana loo khasaasay dilalkii ay horey u geysteen oo ay ka geysteen deegaano ka tirsan somalilan dhinaca kalena isla somalilan waxay soo qabatay dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada ah hay-adda sirdoonka somalilan ee n i a ayaa sheegtay inay gacanta kusoo dhigtay kooxa ka kooban toban nin oo looga shakisan yahay inay yihiin argagixiso raggan ayaa kasoo kala jeeda wadamo kala duwan waxayna dhammaantood ay wateen baasaboorka dalka morocco oo ay ku safrayeen iyagoo ay dhammaantood haystaan dhalashada dalka morocco sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay hay-adda sirdoonka somalilan hay-adda sirdoonka somalilan ayaa magaalada hargeysa ku qabatay ayaa layidhi war qoraal oo kasoo baxay hay-addaasi koox ka kooban toban nin oo looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin urur argagixiso ah raggan ayaa asal ahaan kasoo jeeda dalalka syriya bakistan iyo morocco waxayna dhammaantood ay haysteen dhalashada morocco oo ay ku safriyeen raggan ayaa hay-addu baahisay sawiradooda iyo baasaboradooda laakiin faahfaahin faahin dheeraada kama aysan bixin waxa ay damacsanaayeen iyo halka ay ku socdeen midnaba wax faahfaahina faahina kamaysan bixin booliiska somalilan ayaa dhawaan ayaa dhowaan isaguna sheegay inay gacanta ku dhigeen koox ay uga shakisan yihiin argagixiso oo magaalada hargeysa ku sugan inkastoo iyana faahfaahin intaasi dheer aan weli laga bixin shir looga hadlayay wax-soo saarka iyo kobaca beeraleyda soomaaliyeed ayaa muqdisho maalmihii u dambeeyey ka socday iyadoo lasoo gabagabeeyey waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin iyo sidoo kale dad cilmiga beeraha ama culumta beeraha yaqaan waxaana looga hadlayay sidii kobaca dhaqaalaha beeraleyda soomaaliyeed loo hormarin lahaa maxamed muuse xasan waxaa wax ka bartay ama uu bartay culumta beeraha haddaba sida loo hormarin karo iyo ujeedka shirkan waxuu ahaa ayaan wax ka weydiinay waxaana uu yidhi waa mahadsanta maxamed cabdinaasir iyo k n n radio shirkii kusoo dhammaaday shalay magaalada muqdisho ee ku saabsanaa dhiirigelinta waxsoo saarka annaga wuuna farxad gelinayaa maadaamaan nahay dadkii ka shaqeynayay wax-soo saarkan iyo beeraha iyo guud ahaan waxaa dalka ka soo baxa sida xoolaha iyo kalluumaysiga marka in la dhiirigeliyo oo la dhaho waa mahadsantihiin meeshiina kasii wada waxay noo tahay farxad gaara dadkii sameeyeyna waxay muujinaysaa inay dhiirigelinayaan ama muhiimad gaar ah siinayaan in hore loo wada soo saarka marka anaga aaday noo farxad gelinaysaa waayahay maadaama atiin dhalinyaradii dalkan wax ku bartay si gaarana diiradda u saaray waxbarashadooda wax soo saarka dalka maxaa halkaasi eh, la tagteen oo dabcan kusoo bandhigteen wallaahi waxaan kusoo bandhignay cilmi baarisyo iyo wax soo saarkeena qaar ka mida sidii eh, dadka meesha joogay iyo dadka la socdayba ay arkayeen in lagu soo bandhigayo muuqaalo ku saabsan beeraheena iyo hababka casriga ah een anaga maanta wax u tabacno meesha waxaa kaloo lala yimaaday guud ahaan wixii dalka ka soo baxay ee aan dibadda ka imaanin haddii ahaan lahayd kudaartii haddii ahaan lahayd abuuradii cusbaa haddii ahaan lahayd mirihii iyo kalluunkii iyo xoolihii iyo cawskii xoolaha daaqayan wax walba oo gudaha laga soo saaro oo waxyaabahan laysku yidhaahdo local production ka shaqayno dhammaan meesha waa la geeyey waaas waxaasoo dhana lagu soo bandhigayay oo shirkuba wuxuu ku saabsanaa in la dhiirigeliyo wax soo saarka waayahay markaan fiirino maxaa isbedel ah uu ku yimid wax soo saarka dalkeena sanadadii u dambeeyey maadaama dhalinyaro badan ay soo baxaayeen dal iyo dibadba waxa kusoo bartaane wallaahi wax soo saarka dalka qayb weyn anaga ka qaadanay wax weynaan iska bedelay wixii lasoo saari jiray wax ka badana maanta lasoo saaraa abuuradii ninka la yidhaahdo dibadda ka imaan jiray ama dalagyadii dibadda ka imaan jiray maanta gudaha lagu beeraa sidoo kale galeydii waxaad la socotiniin galey cusub oo siman la dhaho in lasoo saaray marka waxsoo saarkii isbedela ku dhacay abuuradii isbeddelaa ku dhacay sidii waxyaabahan loo adeegsanayay bacriminta iyo sumaha isbedela ku dhacay dadkii soo baxay ee dhalinyarada ahaa ama aqoonyahanka ahaa waxay soo siyaadiyeen in sida saxda ah iyo waktiga saxda ah iyo dalka saxdaaba ah in dalka lagu beero oo wax soo saarka kor loo qaado oo laga maarmo wixii dibadda ka imaanayay oo laga maarmo ninka la yidhaahdo waxyaabaha dadkeenna dhibaatada iyo cudurada u geystay oo wax fresh freshka ah oo organiga loo soo saaro waana waxaana ka arki kartaa suuqyada magaalada oo moolasha haddaa tagto iyo suuqyada caadigaaba in wax soo saarka isbedelay oo dalagyo cusub iyo qudaar cusub iyo miro cusub oo dadkeena aysan garanaynin in maanta suuqyada ay yaalaan marka wax weynaa ninka la yidhahda isbedela waayahay waxyaabaha cajiibka ee maalmihii u dambeeyey suuqyada muqdisho lagu arkayo waxaa ka mid ahaa waxyaabo dalkeena laga heli karo inay ka imaanayeen dalka dibaddiisa taasi sidee saameyn ugu yeelanaysaa wax soo saarka dalka wallaahi horta wax dibadda laga keenayo ninka la yidhaahdo waxa sida usii weyn maaha way dhici kartaa in dalagyada qaar ay galaan gab oo waqti sanadka oo dhan aanan la helin marka in ganacsato buuxisa doorka ninka la yidhahdo beeraleyda oo waqti gaabka jira keenta aniga ahaan wax ninka la yidhaahdo aan aan fikir qaldan u arka maaha haddii ninka la yidhaahdo dalagyada qaar la waayo intay beeraleyda iyo dadka maanta waxbeera ay ayaga xal la imaanayaan oo xal loo helayo in sanadka oo dhan la helo dalagyada oo sida hadda annaga yaanyada oo kale ama mooska ama babayga loo helo dalagyadaas sanadka o dhan ayaga waa la helaa laakiin dalagyo aan la helin baa jirta in marka si inta laga saxayo oo sanadka o dhan beerayo aniga waxa ay la tahay in ganacsatadii eh, go-aansatay inay dibadda ka keenaan ninka la yidhaahdo eh, dalagyada qaar oo aan dalka oolin oo ama qaar sanadka gaabgelaya in la keeno waa wax fiican ay la tahay sababtoo ah adduunka dalagyada wadanka aan markaas oolin ama gaabka ugu jira dibadda waa laga keenaa waayahay eh, dhowr jeeroo kala duwan shirar ayaa lagu qabtay muqdisho kaasoo looga hadlayo horumarka wax soo saarka dalka marka shirarkaasi eh, maxay dhiirigelinayaan marka aad eegtaan dhalinyaradiinu eh, shirarka la qabto horta inta badan waxaa lagu eh, fiiriyaa ama saaidadka laga fiiriya waa in maxaa caqabado oo jira in la iswaraysto in la dhaho beerihii maxaa <clears throat> kusoo kordhay maxaa ka dhimay fursadaha jira waa maxay in la iswaraysto cilmibaarisyo lagu soo bandhigo kadibna la dabaqo caqabadahan intii markii meeshaas ama shirarkaas eh, lagu xaliyo in ninka la yiraahdo eh, haddii caqabada ahayd xalkoodii lagu gaaro haddii fursada ahaydna la maal gashado marka in shirar la qabto oo wax saarka ku saabsan oo eh, badan weliba aad u badan oo qayb qayb ah weliba in la qabto haddii productionkii tahay hadday productionkii tahay wax saarkii hadday tahay haddii genetigiskii iyo abuurada jira habka loo horumarin lahaa tahay marka shir walba oo la qabto oo magaalada ka dhaco ama dalka guud ahaan ka dhaco wuxuu fursad siinayaa in hore loo socdo in wax soo saarkii laga shaqeeyo in caqabadihii jira xalkoodii shirkaas lagu helo marka shirarka aan ka qayb galno ama dalka ka dhaco waxay abuuraan ninka la yirahda jawi horumar waxay abuuraan ninka la yiraahdo nolol cusub oo beeraleyda ay u abuuraan sababtoo ah mar walba war saxaafadeedyada iyo shirarkaas waxyaabaha ka baxo waa lagu dabaqaa beeraleyda maxamed cabdinaasir dowladda soomaaliya iyo wasaaradda u xil saaran wasaaradda beeraha qorshaheeda dhow iyo qorshaheeda fogba maanta kuma jirto in la dhiirigeliyo ama lala shaqeeyo dadka beeraleyda ay dalka wax ku beerta dowladdu iyo wasaaraddu beeraha ay dowladda u xil saaratay maanta waxay ka shaqaynayaan in ayagii eh, hay-adihii ay brobosal u qortaan in ayagii la caawiyo oo dowladdiiya maanta waxaa arkaysaa in fow ay ka dalbanayso eh, mashruuciyo inay kala shaqayso eh, dadka maanta wada beeraha oo ka shaqeeya waa private sectorka ninka la yidhaahdo wasaaradda beeraha hadday policy tahay iyo hadday gacan tahay iyo hadday tababaro tahay beeralayda maanta waxba uma qabtaan waana eh, sababta eh, meelihii loo baahnaa eh, in beeraha la gaarsiiyo hadday tahay ninka la yidhaha siyaasadihii iyo hadday tahay halbeegyadii caalamiga ahaa oo ay tahay in dowladdu soo saarto aanan loo helin dowladduna mar walba waxaa ka xoog badan oo maanta ka dhaqaaqa badan ninka la yidhaahdo private sectorka oo wax weyn ka qabtay inta dowladdu kasoo baxayso inay u shaqayso sida n g o na ninka la yidhahdo annaga hore usii wadi doon wayaha dhegeystayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waa hagaag saaxiibyaal weli ogalayaad maqlaysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada koowaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad xubinta ku dhagaysataan wadajir waxaa idinkuu soo jeedinayaa halkan salmaya anigoo bootaaneh markaana aan ku horumarno dhanka hadalhayntaas haddii aan ku horumarno dhanka hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday eh, ganacsato magaalada dhusamareeb caasimada dowlad goboleedka galmudug dil loogu geystay dilkaas oo lagu sheegay inuu salka ku hayay aana qabiil labada marxuum allaha unaxariistee dilka loogu geystay gudaha caasimada dhusamareeb ayaa kala ahaa sheekh xasan deirshe iyo sidoo kale siciid tahliil maxamed oo ahaa labadoodaba ganacsato caanka ah magaalada dhusamareeb dilka loo geystay labadan ganacsada ayaa salka ku haya aanooyin qabiil oo muddooyinka u dambeeyay ka taagnaa deegaanadaas sidoo kale degmada matabaana beelo walaalo ah ayaa iyana waxay isaga dileen laba ruux waxaana soo badanaya dilalka aanooyinka qabiilka salka ku haya ee ka dhacaya deegaanada galmudug saacadii lasoo dhaafayna baraha bulshada waxaa qabsaday tacsida loo dariyey dadkaas aanada qabiil loogu dilay deegaanadaas hadalhaynta haddaan halkaas ugu harno markaana dhanka qormooyinka horeyso dhankaygana cabdulaahiyow waxaa lagu bilaabay qormadaani hantida ugu qaalisan ee aad haysato waa wakhtiga ku bixi wakhtigaaga meel ku habboon ugu faa'iidayso wakhtiga sida ugu fiican wakhtigaaga waa noloshaada adduunkan waa saddex saacadood saacad tagtay saacad joogta iyo saacad soo socota ogow saacadda ku dhaaftay waa ay tagtay mana soo noqonaysa saacad soo socota ma ogid in aad gaari doontid laakiin muhiimadda waa in aad saacad aad joogtid ka faa'iidaysataa oo aad qaladaadkaagana wax badan ka baddashaa guushu waxay leedahay macaanu qaas ah keliya waxaad dhadhamin kartaa markii aad dhadhamiso qadhaadhka fashalka hadhihin weligaa wakhti gu filan ma haysto oo gowbna dadka horumarka gaara waxay dhammaan wada haystaan labaatan iyo afar saacadood guushu maahan dhammaadka nolosha haddii rajadaada iyo filashadaada aad wanaajiso waxaa hagaagi doona mustaqbalkaaga dagaalka qofka naftiisa kula jira ayaa ah guusha ugu weyn ee aadanuhu gaadho si kasta oo dadaalkaaga u yaraado marnabo midhihiisa eber ma noqdaan qoromadani ayaa waxaa ka soo xiganay qof baraha bulshada ku soo gala yaasir mukhtaar qormada ugu dambaysa dhankaygana sirta noloshu ma aha inaad samayso waxa aad jeceshahay balse waa inaad jeceshahay waxa aad qabanayso karaamada iyo weynida qofka waxaa lagu qiyaasaa ilaa xadka uu diyaar u yahay inuu u naxariisto kuwa xaqiisa qaladka ka gala haddii aad caado ka dhigato inaad ka cadhooto wax kasta oo ku raaligelin waaya abidkaa nolosha ku xasili maysid haddii aad doonto khayrkaa mijo u noqo laakiin marna sharta madaxa u noqon marka aad walaalkaa ka caawinayso inuu buur fuulo waxaad ogaataa inaad tahay qofka ugu dhow ee ku xiga fuulista buurtaas qofka oo carooda marka la canaantaa waa astaan muujinaysa inuu mudnaa canaanta marka aad taariikh dib u raacdo waxaad ogaanaysaa in runtu mar walba tahay mid aan la faafin cadowgaaga mar keliya ka feejignaaw laakiin saaxiiblamuudkaa badan ee qofka aad saaxiibka ka dhiganayso kun jeer ka feejignaaw guud ahaana qormadaas ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa bootaan iyo salmo hedele nabadgelyo waayahay saaxiibyaal weli ogaalayaad maqleysaan markana ee wararka ka baxsan soomaalida ee dunida inteeda kale ayaan aadaynaa falastiin iyo israa'iil aan ku hormarno kooxaha bini-aadnimada ayaa cambaareeyay wararka israa'iil ay ku hayso ee gudaha dalka falastiin saacadii lasoo dhaafay ilaa iyo shalay galinkii dambe ciidamada yahuuddu waxay bartilmaameysadeen deegaano ka tirsan daanta galbeed gaar ahaan xerada qaxootiga ee la yidhaahdo janiin halkaas ayay ku direen boqolaal qof kadib markii dhowr gantaal ay ku dhufteen ciidamada yahuuddu xerada iyo dhammaanba deegaanadaas ayaa burburay sidoo kale waxaa burburay isbitaal ay dowladda indoneesiya maalgelisay oo ku yaalla aagaasi waxaana gebi ahaanba isbitaalkaasi dhismihiisa ama daarta uu ku yiila ay noqotay dambas arrintaas ayaa ka careysi ka careysiisay dowladaha qaar ee dunida waxaana saacado lasoo dhaafay si kulal uga hadleen qaramada midoobey waxay sheegtay in loo baahan yahay in si deg deg ah israa'iil ay u joojiso weerarada joogtada ay ka hayso daanta galbeed iyo guud ahaanba marinka gaza dhinaca kale israa'iil waxay qaratay duqeyntii boqolaalka qof lagu dilay ee xerada qaxootiga ah ee ku taalla daanta galbeed afyeenka milatariga ah yahuudda daniel how oo shir jaraa-id xalay ku qabtay magaalada tal aviv ee caasimadda yahuudda waxa uu xaqiijiyey in ciidankoodu khasaare ba-an oo kala duwan ay geysteen isaga oo sheegay in tani ay ahayd weerar ay ugu talagaleen inay iskaga caabiyaan xamaas sida uu hadalka u dhigay ma uusan faahfaahin tirada guud ee askarta israa'iil looga dilay dagaalka inkastoo xamaas ay sheegatay iyana in ku dhawaad labaatan iyo laba gaadiida ay furatay eh, boqolaal qofna oo yuhuud ahna saacadii lasoo dhaafay ay dishay afyeenku waxa uu xaqiijiyey inay ka dambeeyeen duqeyntii loo geystay xerada qaxootiga ee eh, jabaaliya halkaas oo ku taalla waqooyiga magaalada gaza oo ay ku dileen ku dhowaad afar boqol oo qof muuqaalo baraha bulshada iyo warbaahinta dunida ku baahay ayaa la arkayay xerada oo gantaalo ay ku hobanayaan caruur dad u badan caruur oo dhaawacyo halis ah oo ay waalidiintood ay wadaan iyo muuqaalo u daran in la daawado kuwaasi oo dunida daafaheeda ku baahay afyeenka milatariga yuhuudda waxa uu sheegay intan ay ahayd keliya iska caabin ay iska caabinayeen xamaas kadib gantaalo ay damacsanaayeen xamaas inay ku ridaan talaaviv ayuu yiri sida uu hadalka u dhigay yuhuuddu weli waxay ku sugan tahay aagga daanta galbeed ee laga haysto cariga falastiiniyiinta iyadoo inta badan gabood falada ugu badan ka geysata aaggaasi dowlado ka mid ah dunida ayaa saacadii dambe si ka falceliyey weerarada arxandarada ah ee yuhuuddu ay ku ekeysay daanta galbeed ee dhulka laga haysto falastiin madaxweynaha baraaziil lula dasilva ayaa kamid ah mas-uuliyiinta ka hadlay arrintan dasilva waxauu yidhi arrintani waa gaboodfal bini-aadinimo iyo wax ka baxsan falka bini-aadnimada waa wuxuusnimo waxaan ugu baaqaynaa yuhuudda inay daandaansiga iyo weerarada xaasidnimada ah ay joojiyaan ma ahan waxaan iska caabin ee waa isir sifeyn ayuu yidhi sidoo kale dowladda bolivia ayaa kamid ah dowladihii ugu horeeyey ee xiriirka diblomaasiyadeed gebi ahaanba israel u jaray saacadii lasoo dhaafay bolivia waxa ay xiriirka u jartay guud ahaanba maamulka yuhuudda oo ay sheegtay inaysan aqoonsanayn iyadoo ay sheegtay in ay wax ka dhana aadamaha ay marinka gaza iyo cariga falastiiniyiinta iyo danta galbeedba ay ka geysatay yahuuddu waxaana ugu baaqday in israa'iil ay joojiso weerarada ay ku ekeysay aagga cariga falastiiniyiinta bolivia waxay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay israa'iil tan iyo labada kun iyo sagaalkii oo ay xiriir wanaagsan la lahayd ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo kasoo baxay madaxtooyada bolivia labada kun iyo labaatankii madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee midigta midigta fog xisbiga ah, talada kusoo koray dalkaas ayaa xiriir Eh, sidaasi u dabacsan la yeeshay yahuudda xilligaas oo isku soo dhawaansho ay sameeyeen bolivia iyo sidoo kale israa'iil laakiin iminka ahay bolivia si cad ay u sheegtay inay u jartay xiriirka tirada dhimashada ee falastiiniyiinta lagu gumaaday daanta galbeed iyo cariga falastiin iyo gaza ayaa sii badanayay saacadii lasoo dhaafay maamulka caafimaadka ee gaza waxa uu sheegay in sideed kun shan boqol labaatan iyo shan qof oo ay ku jiraan saddex kun shan boqol afartan iyo laba caruur ah lagu dilay weerarada israa'iil tan iyo toddobadii oktoobar markaas oo ay weerarka ku horreeyeen ururka xamaas oo talaaviv si lama filaan cer ah, iyo dhulba ka duqeeyay xilligaas oo la dilay ku dhowaad laba kun oo yahuud ah. militariga israa'iil tan iyo toddobadii oktoobar wixii ka dambeeyey waxa uu waday ficillo u muuqday inay yihiin kuwa aan loo meeldayin oo u muuqday gumaad aan loo kala harin xamaas waxay weerar lama filaan ah ay ku qaaday israa'iil toddobadii oktoobar tirada dhimashaduna weli waxay u muuqataa inay sii kordhayso haddana netanusiyana waxaa la sheegay in dowladda tanuusiya xabsiyo ku yaala ee eh, magaalada caasimadda u ah tanuusiya inay ka baxsadeen dad faraal argagixisa lagu soo oogay oo lasoo xiray inka badan afar qof oo caan ka ahaa deegaano ka tirsan waddankaas ayaa baxsaday iyagoo ka booday darbiyada xabsiyada ku yaala gudaha dalkaasi tunisia ragga la baxsaday waxaa ka mid ahaa nin caan ah oo laba kun iyo afariyo tobankii la qabtay isagoo lagu xukumay soddon sano oo xariga xilligaasina waxaa lagu helay inuu abaabulayay ama uu ka mid ahaa koox qalalaase ka waday gudaha dalka tunisia tunisia waxaa hareeyey eh, xoogaga argagixisada iyo sidoo kale kuwo kale oo magacyo kala duwan la baxay tan iyo markii qalalaasaha uu ka dhacay labadii kun iyo koob iyo tobankii tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyana tunisiya waxay la kulmeysay falal ka dhan ah arrimaha ammaanka kooxaha kala duwan ee ammaandarada ku howlan ayayna dowladda dalkaasi tunisiya ku howlaneed sidii ay gebi ahaanba u baaba lahayd tan iyo kadib kacdoonkii shacbiga ahaa ee labada kun lagu riday kaligii taliyihii zinal caabidiin oo in muddo ah haystay ayaa waxaa tan iyo xilligaasi tunisia ay la kulmeysay falal amni darro ah inta la dilay ayaa tirabeel ah tan iyo laba kun waxayna gaarayaan kumanaan qof oo siyaabo kala duwan loogu dilay tunuusiya zeynal bin caabidiin cali waxaa la riday labada kun iyo tobankii markaas oo kacdoonka guuga carbeed oo ka curtay tunuusiya waxaana uu xilka isaga degay isaga oo waayeel ah sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha ee dalkaasi tunisia waxa sheegtay hadda inay ku raad joogto dadka baxsadka ah oo ay dowladdu tuunsan tahay kuwaas oo gabadfallo ka geystay gudaha dalka tunuusiya koongada dimuqraadiga ah waxaa laga cabsi qabaa inay wajahdo qalalaasi dagaal ka hor doorasho kusoo wajahan koongada dimuqraadiga ah taageerayaasha xisbiga ama xisbiyada kala duwan ayaa fariimo hanjabaada ah hawada isugu diray waxaana mucaaradka iyo sidoo kale madaxtooyadu ay midba midka kale ku loolamayaan sidii talada dalka ay ula wareegi lahayn beesha caalamka ayaa durbadiiba ugu baaqday in ay dejiyaan xaaladda oo ay tanaasul sameeyaan waxaana la arkayaa in xisbiyadu ay fariimo adag isku dirayaan waxaana suurtagal ah doorasho soo wajahan disembar dabayaaqada sanadkan laba kun saddex ee dhacda inuu qalalaaso xoogan iyo dagaal uu ka dhici karo waxaana golaha ammaanka qaramada midoobey warqad qoraal oo ay dirin ay ku sheegeen in la dejiyo xaaladda koongada dimuqraadiga ah weli saaxiib saaxiibayaal qeybihii dambe ee barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kuhanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaane sowma aha gedeedii goraayoy gabal ku dhac war cabdulla waxaa kaloo la yidhi intaan godob sokeeya iyo dugsado gaxal isnaafeeya geli noolba geeriyo intay gubasho ii joogto inta gugaca baaruudda iyo galowgu ii yeedhi guweliba intay galangaldhii gogoshu ii taallo geelandirirka inta uu tolkay isu qurgoynaayo inta hilibka geesiga nafbaxay haaddu guranayso inta ay gareexadu dhex taalgariyo loowgeyga garaadiyo intaan maan wax gocan kala gar siinaayo gondihiyo intaan labada loow goobi nabadooda inta ay gafuurduubta duubta ii joogto intay guluf dhex dhigayaan dadaan eedi kala gaadhin dabku markuu gamaaraba intay gaas ku qabanayso gawaan iyo intay laba qabiil goof ku dirirayso inta uu galaa yuuska ciyi gebi ahaan ciidda gunnimadu intay geedka iyo guriga ii taallo anigiiyo ninkii ila gudboon gaabsan kari mayno galladdaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay gacmaha isqabsada oo isu wada gargaaro mahmahbay guntee tahay geela waraf ma lagu dayay aryabislo waxaad ka tagtay galladdaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye waan adiguna cabdullah waxaad ka tagtay gaashaandhigo idin garab galle war waxaa kaloo la yidhi go'doon weeye eryada godkii ay galaan ku dumi geedkii ay koraan ku guba khawaarijana gurbiya ugogoyoy geblada ugogoyoy geblada geshkayna ugu shaqaado war kalamaanay war ma haysiina wasiirka arrimaha gudaha war mujaahidkii maxamed kaahin miyaa war ka soo baxay googoosh caddantaga ayaa miyuu yidhi war wasiir maxamed kaahin markii doorashooyinka dowladaha hoose ay dhacayeen isagoo burco jooga wuxuu yidhi eh. dadka asalkoodu ka soo jeedo galmudug iyo hirshabeelle eh. somalilan wax xil ah kama qaban karaan shaqana kuma leh warbow wasiirka arrimaha gudaha maamulka khaatuma state eh. inay hadda yihiin ma loo sheegay wareedhahaye weligiinba waxaan meeshaba olin waa ka hadli jirteene wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi wuxuu yidhi war wasaaraddii arrimaha gudaho shacabkii deganaan laga bixinayaan arkaye ma isagaa amar ku bixiyey warbow hantida qaran ha la banneeyaa la yidhi hadda hotel jibaba waa laga guurahayaa waar hotel curuba waxba kama noola oo adigu hotel shabeelle miyaad aragtay oo xataa shirgol in laga bax miyaa la rabaa baa ku laabtay war waa falantihiin waana fududdihiin waxna laydinma sheegi karee wasiirku wuxuu yidhi khawaarij waa looga adkaada dagaaladii ka socday hir shabeelle galmudug wow hadda shalay mise maanta war waa looga adkaan doonaa miyuu yidhi war meelo yaryaray ku soo hareereen nimanka in laga adkaa doona miyaa shaki idinkaga jiraa dee waaba laga adkaada buu ku yidhi war war dambe idiin sheegin maayo mar dambana idinla sheekaysan maayee doorashada ha loo diyaargaroobo buu yidhi wasiirku dalku waa xore warbow doorashada haddii la gaadho hadda iyuu codaynahayaa war faysal cali waraabe wuxuu yidhi fiqiyaadda ka hor xasanuu intuu ballanka uga buxuu farmaajo u codeeyey tii ka raacdana waa la marka waxaan u malaynayaa fiqi mar dambe ciduusan aqoon inuusan codka siin doonin waa arday firdhiye u codeeyey war faysal berigow sidaa dhahaynin maqlayo wuxuu yidhi fiqi iyo firdhiye faysalow ku dila adigaa fahmine waar wala weynay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warbawasin hadda saasay yidhaahdeen ayaa gar leh war bashiiro war madaxweyne deni doorashadu waa dhacaysaabu yidhi waana qof iyo cod cid lagala shanayo cid laga baryayaana ma jirto ma waa la tahay xoog inaan dad lagu maamulayn deni ma loo sheegay oo hadda niman yahow deni miyaa dadaalayo qorashadii ku degdega deni miyaa dadaalayo qorashadii ku degdega warwarkaa naga dhexgelinina mucaaradkii la baxay badbaadada buntland warbawma badbaado qaran bay koobiyeyna hayaan war deniba madaxweyne farmaajo koobiyey war weligiin kale maanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan mucaaradku waxay dhaheen doorasho aan sidii hore lagu qaban badanoo aan heshiis lagu ahayn ma aqbalayno wixii ka yimaadna madaxweynaha mas qaadaya hadalkiisii ugu dambeeyana muddo kororsi sharcidarra ku caddaystay bay yidhaahdeen war kalemaanay war ma haysaana ra'iisul wasaare xamse wuxuu yidhi waa la dilay waa la qabtay waa fakaday miyuu yidhi waa soo noolaanaynaa miyuu ku celiyey war nafaan ku afuufnay miyuu yidhi mayee hurdadyaa laga kacou yidhi warba sida baniaadankan u noolaana miyuu yidhi maskaxdaa fayoobay siyaasad canta tabaha ka soo baxda miyuu yidhi dhibaatada khawaariijta wadaadkaan ka hadli karin masaajidka ha noo banneeyo war waad falantihiina ra'iisul wasaaruhu wuxuu yidhi labada xisbi sababtaan u soo jeedina waxay tahay inaan soomaalida wax isugu darno haddii kale qabiil walba xisbi buu furanayaa aakhirkana waad ogtihiinoo ninyo boorsadiisi iyo xisbi bay noqonayaan wax la aqbali karana maaha marka soomaalidu labadaa xisbi ha ku shirkoodu ha iskugu tagto oo puntland baaba sideed isku afgaran lo ay ku yaraadeene ma soomaaliya laba xisbi la deeqsii karaa walba hadda waxma wada lahan miyaa waa raysal wasaaruhu dadka federaalka kala fogeeye waa la ysku soo dhawaynayaa buu yidhi aryaadaha cabdullena cabdullana wuxuu yidhi dadka qaar waxay qabaan qandha la yidhaahdo how daartaankuu jiro waa duma haddaanan dib u sii deegayn daartaankuu jiro waa duma haddaanan dib u sii deegayn cabdulla waxaa kaloo hore loo yidhi ama lay dooray ama daadku iqaad dufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye caryan daadku kuula tegin war kalamaanay waxaa la yidhi sida ruux jacayl gubay ama uu dareengalay gocashada la gowsaday hadba gaar u joogsaday intaan labada geesdayay gowsaha isdhaafsaday hadba cara iskala guray googoostay keligay gogashii ka sara kacay sida geel nin laga dhacay ama gaado weyn helay hadba ciil la geylamay intaan guul u faashaday hadba goob ka daydayey mar haddii nasiib gabay hoos ku soo gunaanaday intaan soo gardaadiyey oon u soo dadaal galay haddii gunnimo laybaday gobonnimo ka wada tagay inkastoon u tacab galay dadkii aan gargaarsaday mar hadduu i wada gabay gacalnimadii daadiyey wakhti igu gabbood falay mar hadduu gaddaa qoray intaan hadalki ka gaabsaday guuldarrada waajahay nin gartayda duugsiiyey haddii aan guddoonsaday gacantayda eersaday aryaadhaha abiy axmed baddi ou raadihayo horta ma la siiya aryaadhaha madaxweynihii waa ka baxay ma soo laabtay meel ixtiraafay waxa la waayey geelow ninkii waalambowduda war waxaa layidhi reerkii kaa dulguuriya deriskii wax kugu tara markay dani ku haysaan dadka kala ogaata war madaxweyne deni wuxuu yidhi baa layidhi dimuquraadi baan ahay darka iyo wadaantana sidaan anigu doonaan u dadaabaxiraya waa xaqiiq in dimuqraadiyad lagu doortay beentiisna maahan aryaadaha wixii laydin weydiiyaba idinkoon ka jawaab inaad meelo kale ku meeraysatiin dagaalkii shabaab xou u qabooba war hadda ma joogsada mase waa qayooday yaa adaan wax ku weydiiye haygu soo celin su'aasha waar raasaanoduma soconna ilaahay somalilan doorasha ka dhacdo ubow dagaalkii ruushka iyo yukrein xagguu marahayaa bashiirow ma goortii yukrein dagaalkeedu socday baad seexato bariga dhexe in laysku rogmadayba war waxaa la yidhi israa'iil ciidankeeda lugtu markay qase soo galeen kabtaydii aragtaa ku dhacday xaana soo geliyana waa dheheen waa ka baxaynaa una soo noqon maynayna dheheen balaayaana godod nooga soo baxday dheheen aryaadhaha war ma haysiina ra'iisul wasaarihii hore yuhuudda yuhuud bareeg wuxuu yidhi israa'iil saddex jooray dowlad naqatay mid kastana siyeetan sanay gaartay waana burburtay sababtay ku burburaysana iyadaa gacanteera ku keensahayd haddana hee siyeetankii shan sanaaba nooga dhiman kaliya tusaalahan ku burburaynana waa muuqdaa midda hadda taagana kamaba soo kaba karno waxaad rabteen idinku ayakyaaba quustoo saas ku dhahaaye war cabdulla midka hadda raiisul wasaaraha israa'iilka ah yahuud binta yaahu waadigii dhihi jiray kii horena yuhuud baraagaa la yidhaa miyaa tiri yaahu waxa dhammuba waa yuhuud yuhuud yuhuuduna yuhuud waxba kuuma dhaanto war cabdulla waxaa kaloo iska ilowday waxa yuhuuddu yoon gashow yatiin uu lahayso yaa yaaqaan waar walla weynay anigu waa yaabanahaye magaalada waxa laga laga soo qabtay dhallinyaro badan oo shabaab taageerayey qaar baana dowladda u shaqeeya baa la yidhi booliskii xitaa way yaabeen nabad sugudduna kuwii hore waatee sheegtay dee iminka waaba yaabsannahay ama guryaha noogu soo geli doontaan warba waxaan maqli jiray dabbaa hooska nool weli aan idina damin karin war mar horaa dadkan waxaa loo sheegay nimbashaar bashaar haqaatiyo hub shaabad gooniye shaydaanba shaydaanka kale wuu shan togayahay shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan kaloo la yidhi shantii saane shiirkowdayo diloo kaala shuuba shiida shanti diloo kaala shuuba war cabdulla waxaan kaloo kaa maqli jiray sharwada shida dhaafe maa wuxuushiinsaana waa shallay war waxaa la yidhi xarag cawan ninkii xiraa furee dadka meesha ku jiroo muhdiga haddii la garan waayo dadkii kane ha raadiyo waar warkiioo kooban shargudban شيبا حجابا waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waad ka dhegeysaneysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho oo aynaga intaas mar kale intaan kulmayno saaxiibyaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo ammaano allah ذيب waayo adun habeenkii biyo kuugu heebsaa urdulayga habeenkii urdulayga kuugu heebsaa horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay hubdaadku cadow horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay hubdaadku

hablaad ku dhaaftay hubqaadku cadow horeeya haweenku hablaabku dhaaftay hubqaadku wanku hawayno adaamku haybsha wanku hawayno adaamku haybsha maysu hagar baxayna mayseli karayna mayshanan karayna